alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira eh, su-aal baa waxay tilmaamaysaa sheikhu waxaad sheegtay in ikraahu ficilada gelaayo masiib mutlaqa ayuu u gelayaa jawaabtu waxay tahay waxaynu ka hadlaynaa jinsi ahaan baynu ka hadlaynaa eh, khaas ahaan waxaynu uga jeednay baabkii kufriga ayaynu uga jeednay afcaasha kufriga oo kale ma gelaya mise geli maayo laakiin ficillada waxyaala laysku waafaqsan yahay inaanu gelayni waa jiraan sida markaa qof markaa dhiiggiisu dhowran yahay dilka cid lagu dirqiyo inay dilaan ikraah ma bannaynayo inaanu ikraahu bannaynayna waa biitifaaqi alculamaa culammado dhan baa isku waafaqsan marka ikraahu ma bannaynayo naftiisa naf kaloo macsuumaa ah inuu ku furtaa uma bannaana isagaana mubaashirkii ah qofka kalena mutasabib unbuu noqonaya markay kulmaanna mubaashirka mutasabibka waxaa la hormariyaa min xaysu alghaalib yacni mubaashirkaa la hormariyaa xaalaadka markaa xaalaad gaaroo laga soo reebo oo markaa yar mooyaane waayahay zinadoo kale ikraahu ma gelayaa mise geli maayo ikraah ma bannaynayaa taa lafteeda khilaaf baa ku jira culamadu waa isku khilaafsan yihiin aayadda suuratu nisaana culamada qaar waxay ka qaataan in ikraahu geli karo zinada lafteeda waman yukrihunna faina allaha min bacdi ikraahihinna gafuurun raxiim marka calaa kulli xaal mustasnayaad waa leedahay laakiin waxaynu ka hadlaynaa jinsi ahaan baynu ka hadlaynaa ruux kale ayaa wuxuu yidhi xadiidka nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu sheegay alaa ina fi jasadi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh marka mudqaduna waxay tahay waa waxa la calaaliyo weeye qalbiga ama wadnuhuna waa ka wen yahay wax marka la calaaliyo waa ka wen yahay marka see laysu waafajinayaa jawaabtu waxay tahay waxaa laga tilmaamaya calaa kulli xaal tashbiih lagu shabaha ayaa laga tilmaamaya tashbiihana lama shardiyo min jamiici alwujuuh inuu noqdo yacni lama shardiyo waxaa ku filan weji keliya in laga shabaho ayaa ku filan marka shardi ma aha gees walba inuu uga ekaadaa marka shay shay lagu shabahayo miday shardi tahay ma aha waxaynu joognay aayadda toddobiyo soddonaad ee min suurati aali cimraan ayaynu joognay laqbada sharaxa aan akhrinno innagoo jalaalaynka ku akhrinaynaa sharaxiisa qaala allahu tacaala fataqabbalahaa rabbuha biqabuulin xasanin wa anbataha nabaatan xasana fataqabbalahaa rabbuhaa rabbigeed waa aqbalay maryama ayuu allaah aqbalay yacnii xaal lagu nadray qabila maryama maryama ayuu aqbalay min ummihaa hooyadeed buu ka aqbalay markay tidhi ilaahayow iga aqbal fataqabbal minnii qabuulkii ilaahay waa siiyo waa ka aqbalay biqabuulin xasanin ay qabuulan xasanan aqbalaad wanaagsan ayuu aqbalay ba'da waxay yidhaahdeen culammadu waa masiida litawkiid adkayn la adkayna ayaa loo siyaadiyey marka waxay ka dhigan tahay qabuulan xasanan wa ambatahaa ilaahay waa soo bixiyo waa barbaariyey nabaatan xasana yacni ay imbaatan xasana soo bixin wanaagsan ayuu allah soo bixiyey yacni waa barbaariyey nabaat baa laga cabbiray oo ismu masderkii baa la keenay ambata ismu masderkeedii waxaana macnaha loo jeedaa macno mastera imbaatan ama fa nabatat nabaatan xasanan oo nabatat la qadaro nabata yacni hulaasiga ayay u tahay markaa masder laakiin marka ambata loo egaayo rubaaciga waxay u noqonaysaa ismu masdar bay u noqonaysaa ay ansha'ahaa waa barbaariyey bikhalqin yacni wuxuu ku abuuray oo ku barbaariyey bikhalqin abuur xasanin wanaagsan fa tanbutu fi lyowmi kamaa yanbutu lmawluudu fi lcaam fa kaanat waxay ahaan jirtay maryami tanbutu mid soo baxda bimacnaa korta filyowmi maalinta gudaheeda kamaa yanbutu almawluudu sida ilmaha la dhalaa uu koro yacni u soo baxo bimacnaa u koro oo u barbaaro filcaami sannadka gudihiisa bimacnaa koritaanka ilmuhu sannad koro iyadu maalin kastaba qadar intaa la eg bay koraysay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa lagu xambaarayaa fi lmacrifati waalcaql xagga aqoontiiyo caqligaa lagu xambaarayaa wa ilaa mubaalaga ayaa ku sugan culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen arrinka noocaasa waxaa ku sugan bucdi baa ku jiraa oo waxay yidhahdeen waa weji baciida in la yidhaahdo sannad dhan ilmuhu koritaanka uu korayo iyada maalin kastaba intaa in la-eg baa u kordhaysay in la yidhaahdaa waa arrin baciid markaa ah weeyaan bay yidhaahdeen ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa wa ambataa nabaatan xasanan ay jacalahaa shaklan mariixan wuxuu ka yeelay muuqaal qurux badan wa mandaran iyo marka waxa weeye markaa muuqaal yacni la arko bahiijan quruxsan wayasara laha asbaab alqabuul waxaanu u fudaydiyey asbaabta yacni qabuulkana waa u sahlay oo bimacnaa yacni waxa wanaagsan inay aqbalaysana waa loo sahlayoo yacni tawfiiqdana waa loo sahlay saas ayuu u tilmaamay calaa kulli xaal kolley waxaa laga fahmayaa waa ambataa nabaatan xasanan sidii muctaadka ahayd nowcan maa inay markaa ubadku u badnaayeen si waxaweeye dheeraad markaa ka ah haalibka ubadku siday u koraan in ilaahay u koriyey markaasa laga cabbiray waa ambataa nabaatan xasanan yacnii si wanaagsan buu ilaahay u saaray oo u barbaariyey marka daliil uma hayno masalada markaa uu sheikhu yidhi tambutu fi lyowmi kamaa yanbutu almawluudu fi lcaam walow aasaarta qaarkood haba lagu soo wariyey wa atat bihi ummuha waa ula timiyo waa u keentay hooyadeed alaxbaara yacnii culammadii bay u keentay iyo wadaaddadii sadanata beyti almuqadas illaahi almuqadas guriga ilaahaye la dahiray oo masjidul aqsaa ah kuwii markaa ilaalinaya ee khadamada ka ahaa sadana waa ka khadama wasnan wa macnan sadana iyo khadama waa kuwa shaqeeya xagga wasniga iyo xagga macnahaba waa iskaga mid sadanata bayti lmuqadasi waxaa loo jeedaa khadamatahu yacni markaa wadaaddadii ka shaqayn jiray masjidul aqsa ka shaqayn jiray fa qaalat waxay tidhi duunakum haadihi nadiira yacni duunakum qaata haadihi nadiirata tan markaa lagu nadray tan lagu nadray oo maryamo ah qaata bay tidhi duunakum ay yacni markaa qaata fatanaafasuu fiiha waa u tartameen waa u beratameen yacni waxaa mid waliba wuxuu doonay yacni isagu inuu markaa qaado oo barbaariyo liannaha bintu imaamihim maxaa yeelay imaamkoodii iyo markaa waxa weeye mashaayikhdoodii iyo culammadooda kii ugu mudnaa ee imaamka u ahaa waa inanuu dhalay weeyi fa qaala zakariya nebi zakariya wuxuu yidhi ana axaqu biha anaa u xaqnimo badan oo dadka kale uga xaqnimo badan lianna khaalataha cindii maxaa yeelay habaryarteed ayaan qabaa oo agtayda ku sugan habaryarteed ruma ayaan qabaa waata xadiis lagu soo wariyey alkhaalatu bimanzilati alum habaryartu waxay ka dhigan tahay maqaamka hooyadoo kaley ka dhigan tahay sida xadiiska saxiixu muslim ku soo aroorayba uu sheegaayo amaa calimta anna cama rajuli sin wa abiih miyaanad ogayn ninka adeerkii inuu aabbihii oo kale yahay habaryartuna waa saas si la alkhaalatu bimansilati alum xadiis baa lagu soo wariyey fa qaaluu waxay idhahdeen laa maya nagama qaadayso oo bimacnaa habaryarteed baan qabaa yacni midaad nagaga xaq yeelanayso nagaga qaadayso ma aha xataa naqtarica qaadi maysid ilaa aan qori tuuranno waa u qori tuuranaynaa qofkii qori tuurka ku soo baxaa ayuunbaa qaadaya fantalaquu waa socdeen zakariyana qorituuradkii waa aqbalay qorituuradka aayadaha soo socdaynu ku arki doonaa wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryama wamaa kunta ladayhim id yakhtasimuun markaa in laysku qabsaday cidda kafaalo qaadanaysaa markii dambena la yidhi qorituur baa lagu kala baxayaa aayaddaa soo socotaba waa ku caddahay oo waa laga qaadanayaa faintalaquu waa socdeenoo waa tageen iyagoo doonaaya inay qori turtaan wa hum tiscatun wa cishruuna iyaga oo waa jumla xaaliya sagaal iyo labaatan ah ilaa nahri lurdunni yacnii webiga urdun intii ka ahaatay ayay markaa aadeen oo qabteen wa alqaw aqlaamahum calaa anna man habata qalamuhu fi lmaa'i wasacida fahuwa awlaa biha qalimadoodii ayay tuureen oo webiga ku tuureen bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen qalimadu waa qalimadii ay wax ku qoranayeen bacdu ahlilcilmina qalimada waa awiileen oo waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa leebabkoodii baa qalima lagu magacaabay way waa facaloo mafcuul looga jeedo maqluum baa loo jeedaa waa mid la soo gooyoo lasoo jaray haakada malaa waxay taasna noqonaysaa waxa weeye samayda waranku gelaayo in la soo gooyo ictibaarkaasay ku dhisantahy calaa kulli xaal waxaa daahira wejiga hore in aqlaamta qalimada caadigae la yaqaan ee wax lagu qorto in looga jeedo wa alqaw waxay tuureen yani wa alquu odhan mayse ila amar bay kaa noqonaysaa ya alqaa bay ahayd marka xarafkii u dambeeyey kelmadda la gooyo fatxadii waa loo baaqi yeelayaa wa alqaw waxay tuureen aqlaamuhum qalimadoodii ayay tuureen waxay ku tuureen calaa anna man sabata qalamuhu inkuu sugnaado qalinkiisu filmaa'i biyaha ku sugnaado oo biyuhu liqi waayaan wa sacida kora oo marba mawjadaha kor mara yaa oo sidaa u dul sabeeya fa huwa awlaa biha isagaa u yacni xaqnimo badan isagaa u xaqnimo badan inuu markaa qaado maryama oo kafaalo qaato fahabata qalamu zakariya qalinkii zakariya ayaa sugnaadoo biyaha korkooda ku sugnaaday qalimadii kalena waa degeen oo webigaa qariyey biyaha webiga ayaa qariyey marka qorituur baa lagu kala baxay fa akhadahaa zakariya waa qaaday maryamo waa qaaday faacilku wuxuu noqonayaa damiir qarsoonoo huwa ahoo zakariya u noqonaayo wa banaa laha gurfatan fi wuxuu u dhisay qol buu u dhisay lmasjidi masjidka gudihiisu uga dhisay bisullamin wuxuu ku dhisay sallaan ayuu ku dhisay masjidka wuxuu dhisay bisullamin xaaluu ku dheehan yahay sallaan uu ku dheehan yahay sallaankaasoo laa yascadu ilayhaa aanu yada xaggeeda u koraynin gayruhu cidaan isaga ahayn zakariye aan ahayn nebi zakariye cidaan ahaynna sallaankaa uguma koraayo sallaankaa ma fuulayo yacni maryama uma gelayo wa kaana yaatiiha biakliha wa shurbiha wa duhniha wa kaana wuxuu ahaa nebi zakariye yaatiiha mid markaa u yimaado u taga yacni markaa gaadha maryama wuxuu u geyn jiray biakliha cunnada ay cunaysa ayuu geyn jiray wa shurbiha iyo waxay cabbaysa ayuu geyn jiray wa duhniha iyo waxay isku subkinayso ayuu markaa u geyn jiray halkaasuu u geyn jiray fa yajidu cindaha iyaduna halkaasay iskaga cibaadaysanaysa fa yajidu cindaha wuxuu ka helayay agteeda faakihata asayfi fi shitaa yacni faakihada iyo markaa waxa weeye midhaha wakhtiga xagaagii soo go'aa ee xagaaga la helo ayuu wakhtiga jiilaalkii ka heli jiray agteeda wa faakihata shitaa'i fi sayf yacni faakihadii iyo midhaha wakhtiga markaa jiilaalka soo go'ana wuxuu ka heli jiray fi sayfi xagaaga gudihiisa bimacnaa faakiho aan wakhtigaaba soo goin xilli kale yacni soo go'da ayaa markaa oon markaa laba helaynin ayaa markaa afteeda uu ka heli jiray kama qaala tacaala wa kafalahaa zakariya allah wuxuu idhi wa kafalahaa wuxuu kafaalo qaadsiiyey allah yacni maryama zakariya zakariya ayuu kafaalo qaadsiiyo mid kafaalo qaata ka yeelay laba qiraa'a ku sugan qiraa'ada musxafka hormarinaya waa qiraa'ada takfiifka wa kafalahaa zakariyaa'u waxaa kafaalo qaatay fa'da markaan la shadin wa kafalahaa waxaa kafaalo qaatay zakariyaa'u zakariya kafaalo qaatay dammahaa ilayh waxaa loo jeedaa damma zakariyaa'u maryama ila nafsi zakariya markaa wuxuu yacni u soo dumay oo u soo leexiyey maryama xagga naftiisa ayuu u soo iiliyo u soo kaxeeyey soo markaa waxa weeye u ilaaliyo marka calaa haada waxay noqonaysaa qiraa'ada aan fa'da shadaynin wa kafalahaa zakariya faacil bay noqonaysaa waxaana filayaa qiraa'adu marka mamduud keliya inay ku sugan tahay xaaladda fa'du mukhafafada tahay waayahay wa kafalahaa zakariyaau zakariya ayaa markaa kafaalo qaatay oo bimacnaa xaggiisa u soo dumay ay dammaha ilayhi faacilku wuxuu noqonayaa zakariya u noqonaya dammaha ilayhi eraygan wadaadadu waa af soomaaliyeeyeen waa u soo dumay bay yidhahdaan dammaha waa u soo dumay waa u soo dumay soomaaliga kuma jirtee iyagaa soomaaliyeey waxaa loo jeedaa xaggiisu u soo iiliyey oo u soo kaxeeyey wa fii qiraa'atin bitashdiidi qiraa'o kale waxaa ku sugnaa shadis la shadaayo fa'da wa nasbi zakariya zakariyana la nasbinaayo mamduudan wa maqsuura xaaluu mamduud yahay iyo xaaluu maqsuur yahay labadaba qiraa'ada takfiifka wa kafalahaa zakariyaa'u ayay markaa noqonaysaa way madan tahay keliya waa ism mamduud ah markaa saas aawadeed nusakha qaar siday qorayaan oo ay hamsada ka tegayaan waxay noqonaysaa inaynay sax ahayn arrinkaana waa baraarujinaya saaxib alxaashiya xaashiyada jamalku waa baraarujinaysa wa fii qiraa'atin bitashdiidi qiraa'o kale waxaa ku sugnayd bitashdiidi shadis fa'da la shadaayo wa kaffalaha wa nasbi zakariya iyo zakariya in la nasbinaayo oo mafcuula ay noqonayso mafcuulu bihi mamduudan xaalay mamduudo tahay zakariyaa'a la yidhaahdo iyo xaalay maqsuuro tahay oo aan markaa nasbadu ka muuqanayne muqadaro tahay markaa marka xaaladdaa markay shadan tahay fa'du waxay noqonaysaa faacilku inuu allaah yahay oo isagaaba sheegaya waalfaacilu allaahu faacilkuna waa allaah laakiin markuu faacilku allah noqonaya waa goorma waa marka fa'du shadan tahay waa kafaalo qaadsiiyo mid kafaalo qaata zakariye ayuu allah ka yeelay ya yacni jacala allaahu kaafilan laha yacni marka waxa weye yani allah wuxuu ka yeelay yacni markaa zakariye ka yeelay mid markaa maryamo kafaalo qaata ayuu ka yeelay waa kafaalo qaadsiiyey marka markay wakafalahaa tahay faacilku wuxuu noqonayaa damiir qadaran oo allah u noqonayaa ayuu noqonayaa allah baa kafaalo qaadsiiya macnuhu dhacay laakiin markay mukhafafo tahay faacilku waa maxay waa zakariya laftiisa mamduud keliyaana markaa la akhriyo oo zakariyaa u ah marka waa ka muuqanaysaaba markaa yani rafcadu waa ka muuqanaysa kulamaa dakhala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqa kulamaa dakhala calayha goor kastuu u soo galo zakariya zakariye u soo galo zakariya u soo galo almixraaba mixraabka uu ugu soo galo calayha duwa calaa maryama goor kastoo mixraabka uu zakariya ugu soo galo maryama mixraabka maxaa looga jeedaa alghurfata qolka ayaa loo jeedaa wa hiya markaa ghurfadaasi ama mixraabku ashrafulmajaalisi meelaha markaa la fadhiisto waa meesha ugu mudan ee ugu sharafta badan weeyaan marka culamada qaarkood almixraaba waxay u fasireen almasjida masjidkay u fasireen bacdu ahlicilmi waxay u fasireen ghurfada markaa masjidka ka mida bacdu ahlicilmi waxay u fasireen mowdicii ugu sharafta badnaa maxaa mixraab loogu magacaabay mixraabka waxaa mixraab loogu magacaabay yacni waxa weeye waa maxalu muxaarabati shaytaan waa meesha shaytaanka lagula dagaalamo ya marka baytulmaqdis meesha ugu sharafta badan ayaa la dhigay yacni marka eh, maryama oo la dejiyey meeshaasina waxay tahay meel lagu cibaadaysanaayo meesha lagu cibaadaysanayaana waa meel shaytaan lagula dagaalamayo in hadda markaa waxa weeye kan imaamku galo mixraab in la yidhaahdaa waa curfi xaadisoo soo derriyey oo mar dambe lagu magacaabay mar dambe lagu magacaabay waayo wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam masaajidda looma yeeli jirin mixraabba looma yeeli jirin masjidkii nebigu calayhi salaatu wasalaam mixraab ma lahayn masjidkii wakhtiyadiisii la dhisay iyo wakhtigii saxaabadaba mixraab ma lahayn wakhtiyadii taabiciintay soo dariday waxaynay odhan jireen oo ku magacaabi jireen ataaq addaaq waa maxay yacni waa daaqadaan daluulin saas bacdu taabiciin way karaahiyeysan jireen akrahu taaq bay odhan jireen daaqadda waa karaahiyeysanayaan suyuudi baa wuxuu qoray kitaab la yidhahdo bidcatu lmaxaariib mixraabadu inay bidco yihiin ayuu risaalo ka qoray risaaladaasina xaawigiisay ku jirtaa calaa kulli xaal markii dambe waxay noqotay curfi caam ay noqotay oo qiblada iyo wax lagu aqoonsado culammada qaarkoodna masaalixulmursala iyo xagga ayaabay dooneen inay markaa geliyaan yidhaahdeen masaalixulmursala ayay markaa waxay noqonaysaa oo markaa halkaas faa'iido kale ku sugan xagga qiblada iyo ashyaadaasaa lagu garan karaa kacbadii geesay kaa xigto ama qibladu tahay oo haddii markaysaga markaa gees waliba ay isku mid tahay yacni waxaa dhici karta qofka keliya soo gala masjidka qariibka ahi inaanu garan geesta qibladu tahay haakada calaa kulli xaal tambiiha waxaynu uga jeednaa yacni hadda markaysagaa yacni mixraabadaha laga tago muraadkeennu ma ahee kan inaan markaysaga mixraabka lagu fasiri karin oo aan markaa looga jeedin mixraabka markaysaga aan looga jeedin yacni kan yar ee yacni markaa loo sameeyo imaamka loo sameeyo taabiciinta qaarkood dib bay uga soo bixi jireen oo markaa gudihiisa markaa may geli jireen oo akrahu taaq bay odhan jireen kulamaa dakhala calayha zakariya almixraaba goor kastoo oo u soo galo calayha ay calaa maryama maryama uu soo galo zakariya zakariya u soo galo almixraaba mixraabka ugu soo galo yacnii markaa qolka sharafta badan ee loo dhisay maryama masjidka gudihiisa looga dhisay uu ugu soo galo algurfata qolkaa ugu soo galo wahiya ashrafu almajaalis wajada cindaha risqaa wajada wuxuu helaa ama la kulmaa waatii musaadafadiiyo liqaaga ahayd wajada wuxuu helaa ama la kulmaa cindaha agteeda kula kulmaa ama agteeda ka helaa risqan arsaaq buu ka helaa qaala wuxuu yidhi nebi zakariye yaa maryamu maryamaay annaa laki haada ay min ayna laki haada xaggee buu kani kaaga sugnaadoo kaaga yimi risiqani qaalat waxay tidhi wahiya sagiiratun iyadoo ay yar tahay oo da'deedu yar tahay huwa min cindi illaah huwa risqanii min cindi illaahi ilaahay agtiisa ayuu ka ahaado ka yimi ya'tiinii bihi min aljanna ilaahay waa ii keenaa jannadaanu iga keenaa aahaarta qaarkood baa saa lagu soo wariyey inuu risiqani xagga allah ka ahaaday aayadda waa ka caddoo waadix bay ka tahay laakiin jannada inuu markaysagaa laga keenay kuma cadda si kale ilaahay inuu u siiyey bay u dhowdahay ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab ina allaha allah yarsuqu waa arsaaqaya man yashaau ciduu doono inuu arsaaqo bigayri xisaabin yacni xisaab la'aan buu ku arsaaqaya yacni risiq waasicu arsaaqaya risqan waasican bilaa tabica yacni risiq waasica oo waxa weeye xaq ilaahay lagu leeyahay oo loo dabagelaayo aan ahayn yacni markaa laakiin fadligiisa ilaahay ku bixinaayo ayuu ilaahay marka arsaaqaya arsaaq waasica ciduu doono arsaaqda addoommada allah baa ballan qaaday wama min daabbatin fi lardi ila cala allahi risquha laakiin waa bimaxdi fadlih wa ixsaanih waa fadligiisa iyo ixsaankiisa tabiicada waxaa la yidhaahdaa sida fayuumi uu ka cabiray waa wisaanu kalima maa tatlubuhu min dulaamatin wa naxwiha tabiica waxaa la yidhaahdaa waa wixii markaa yacni xaqa ee aada cid u sheeganaysa aad leedahay waxaasaan gar u leeyaho adiga iga dulmiday iyo wax la mida tabicada la yidhaahdaa saawiya wuxuu odhanayaa xaashiyadiis bilaa tabicatin ay xaqin calayhi xaq allah lagu leeyahay la'aantii oo yacni markaa addoommadu sidooda ilaahay ay ugu mutaysteen iyadaynay jirin ee wuxuu isku waajibiyuun allah ay tahay bifadlihi wa ixsaani oo fadligiisa iyo ixsaankiisa ku bixinaayo yacni markaa saasaa laga tilmaamaya xaqa allaha markaa addoommadu ku mutaysteen ma aha falaysa ictaa'uhu risqa lixaqi alcibaadi calayh inuu arsaaqda ilaahay addoommada siiyaa xaqay addoommadu ku leeyihiin ma aha bal huwa min maxdi fadlihi wa juudih allah baa ugu deeqay waxaa laga qaadanayaa arsaaqdan ilaahay siinaayey maryama inay tahay min karaamaati alawliyaa saynu horeba u soo sheegnay karaamaadka awliyaday ka mid tahay awliyada ilaahay karaamaad bay leeyihiin oo ilaahay hadduu doono uu ku karaameeyaa ku sharfaa u dacawaadkooda aqbalaa uu wakhtiyada qaarkood waxaynay filanayno arsaaqa siiyaa uu kurbooyin ka faydaa yacni waxyaalo yacni markaa badan rabbi ugu deeqaa karaamaadka awliyada nusuuso iyo adilo badan baa ku soo arooray oo laga deliishadaa awliyadana karaamaadkooda waa la sugayaa laakiin ma aha waxa iyagu awood u leeyihiine waa wuxuun ilaahay ku sharfaayo oo siinayo karaama min alikraam baa laga keenay waa sharfis allahun baa ku sharfaya iyagaan ka warqabin ayuunbaa markaa ilaahay siinaya ama dacawaadkoodii ajiibaya ama waxayna filanayn uu ilaahay siinaya ama kurubaad ka faydaya ama wax la mida laakiin taxaddi iyo wax la midi markaa ma weheliyaan miduu leeyahay waxaanan awoodaa ama waxaanan karaa ama wax la mida ama taxaddi samaynaaya ama taxaddi uu samaynaya ma aha taxaddigu wuxuu ka yimaadaa mucjizaadka nebiyada ayuu ka yimaadaa bacdi markaa karaamaadka waa ku mubaalaqoodaan oo waxay yidhaahdaan wax kastoo nebi mucjise u noqday karaamana weli waa u noqon karaan kullu maa jaaza an yakuuna mucjizatan linabiyin jaaza an yakuuna karaamatan liwaliyin bacdi baa saas yadaa ilaaqa laakiin culammada qaarkood waxay yidhahaan ilaaqa noocaasi sax ma ilaaqa caynkaasi yacni mid saxa ma aha waatu odhanaayo yacni markaa zubdaha waatu ku odhanayo waalawliyaau dawuu karaamaatin rutab waman tahaw liwaladin min hayri ab awliyadu waa qaar karaamaad u saaxiiba yacni markaa rutbooyin ah karaamaad markaysaa markaa darajaad ah bay u saaxiib yihiin haddana karaamaadkooda kumay gaadhin ilmo bila aabba'a inay karaamo ku keenaan ilmo bila aabba'a inay karaamo ku keenaan miday kari karaan maaha wuxuu ka soo qaatay markuu ibnu raslaansiha leeyahay yacnii sheikhii markaa waxa weeye qushayri shaykhu suufiya risaala alqushayriya ninkii lahaa ayuu ka soo qaatay oo mas'alada markaa yidhi oo tilmaamay karaamaadka awliyadu dacawaadka la ajiibo iyo waxyaalaha noocaasoo kalea inay ku timaaddo laakiin markaa ilmo bila aabba'a ah inay markaa karaamo ku keenaan inay dhici karin inay ashyaada markaa waxa weeye jamaadaadka wax nool ka dhigaan oo ay bedelaan oo qalbi ku sameeyaanna inaynay kari karin oo aynay taasna ku iman karin taasna karaamo aynay noqon karin hariib waxa ah inay mashaayikh badan radiyaan oo yacni marka ay yidhaahdaan markaysagaa karaamaadkiibuu taxdiid ku sameeyey hadda waa saaxibu risaalat alqushayriya risaalat alqushayriya waa risaalada markaysaga markaa tasawufka markaysaga u aabbaha ya laakiin dee mutaqadim buu ahaayo yacni markaa shan boqol iyo eh, dhowr iyo toban buu dhintay marka sidaas aawadeed yacni waxyaalaha badan ee khuraafaadka ah ee galay suufiyada qaarkood waxyaalo badan waa ka madhnaa saas aawadeed ayaa markaa waxa weyaan qaar badan baa radiyey mashaayikh badanoo xataa mashhuuro caan ah ayaa markaa radiyey ilaa la yidhi xataa inankiisii abunasr ayaa isaguna kitaabkiisa almurshid ku radinaa isagaan magacaabayn odhany bacdula'imma saa yidhi deedna markaasuu odhanaya arrinka noocaasi sax maa ya mashaayikh badan oo kalea radiyey oo zarkashi ka mid yahay ilaa markaysaa waxa nawowi ayaa markaa sharaxa muslimka ku radinaya yacni markaa si aan markaa aanu magacaabayn oo markaysa markaa ayuu u radinaya laakiin culammada qaarkood waxay yidhaahdeen sida uu sheegay waa si saxan oo waxa weeye sawaab ah yacni culamo badan baa markaysaga waafaqay qaarkood waxay yidhahdeen jumhuurku u khilaafsan yahay jamaahiirtii culammaduba siday mareen ayuu khilaafsan yahay bay yidhahdeen laakiin waxa weeye yacni sida ay markaa taajiddiin asubki iyo ibnu xajar alcasqalaani iyo yacni markaysaga jamaacaad badan oo kale ayaa waafaqay ibnu xajarna wuxuu odhanayaa waxa weye waa acdal madaahib waa madaahibta markaysaga marka karaamaadka laga hadlayo oo ta ugu dhexdhexaysa weeye ta marka ku talax tagtayna ma aha ta ka gaabisa ee karaamaadkii markaysaga inkirtayna marka waxa ma aha waa markaysaga madhabka wasadka ah ee dhexdhexaadkaa ah weeye ee dhexdhexaadka ah weeye qaacidada odhanaysa wax kastoo mucjizo nebi ahaaday waa bannaan tahay karaamo welina inuu noqdaa itlaaqeeda sax noqon mayso mid saxa ah ma noqonayso taxadiga keliya ay ku kala duwan yihin kulahaa oo mucjisadana taxadi baa weheliya karaamaduna taxadigay ka maran tahay laakiin sida kale yani wax kastoo mucjiso nebi ahaaday karaamo welina waa noqon kara kulaha tan noocaasi sax ma aha waayo qur'aanku waa mucjiso nebi oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam aayaddiisii iyo mucjisadiisii weeye haddana maca daalik awliyadu dhammaan hadday isu tagaan karaamo weli ma noqon karo qur'aankan mid la mida inay la yimaadaan karaamo kulama iman karaan kulama iman karaan qul lain ijtamacat ilinsu waljinnu cala an ya'tuu bimili hada alqur'aani laa ya'tuuna bimilihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira hadday dhammaantood isu tagaan yani jinni iyo insi oo dhammi yani markaa qur'aankan mid la mida ma keeni karaan oo lama iman karaan waxay kaloo culammada qaarkood yidhaahdeen haddii baabkaa la furoo la yidhaahdo karaamo waa lagu keeni karaa ilmo bila aabba de waxay noqonaysaa marka waxa waxaweye zinadii iyo waxyaalaha noocaas oo kalii yacni dadkii markaa zinaystay ama dadkii zina markaa ku dhacay inay dallaysan karaan tan oo kale awliyadu siday rag u noqon karaan bay dumarna u noqon karaan ya qofkii dumaree cibaadada badnayd ee wax ku yaro baxsadeen waxaa dhici karta dee inay tidhaahdo waa karaamo ee ninba ismaanu arag ninba ismaanu arage karaamo weeye inay markaa tidhaahdo baa ka suuragala suufiyadii horena waa ka dhacday inay markaa yidhaahdeen ilmahani markaysagaa karaama ayuu ku yimi ee waxaweeye cid uma tegin nin wadaada ayay waxay sheegeen yacni qof dumara ayaa marka waxay u keenaysay caana miyay ahaa caanay u keenaysa dhibic biyo ah ayaa caanihii ku dhacday markaasuu ishrabii fa innahu xaduki cab buu yidhi dheeftaadii weeye waa cabtay kulaha waxba uu yacni caloosha galay markaasaa ilmihii marka inan baa ku dhashay inankii dhashay eh, waxaa loo bixiyey ibnu qatrati asamaa baa loo bixiyey ina dhibic cir baa loo bixiyey nin shaacira ayaa aad ula yaabay markaasuu wuxuu ihi walaqad samictu bibni qatrati asamaa khuraafatun tajlibu lilqalbi alcama yacnii waan maqlay buu ina dhibic cir waan maqlay buuhi walaqad samictu bibni qatrati asamaa khuraafatun tajlibu lilqalbi alcama waa khuraafo qalbiga u soo jiidaysa indhala'aan u soo jiidaysa buuri yacani wuxuu tilmaamayaa fidradiisa ku gartay waxa noocaasi la sheegaya inay sax ahayn waxaa dhici karta markii meesha wax yaro baxsadeen in markaa laysidhi taa ku astura allah waxau yidhi hunaalika dacaa zakariya rabbahu qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan طayibah inaka samiicu ducaa meeshaas dacaa zakariya zakariya waa baryey rabbahu rabbigii ayuu baryey oo yacni markaa la yidhaahdo darfu makaan inay tahay sideeda loo daayo oo hunaalika goobtaas dacaa waa baryey zakariya rabbahu goobtaasuu ku baryey zakariya rabbigii ku baryey ama darfu zamaan loo fasiro siday culamada qaar maraan hunaalika markaas yacni xilligaas ama goortaas dacaa zakariya waa baryey zakariye rabbahu rabbigii ayuu baryey qaala wuxuu idhi zakariye rabbi rabbigayow hablii waxaad i siisaa min ladunka agtaada waxaad iga siisaa durriyatan tafiir iga sii tafiirtaasoo dayibatan wanaagsan bimacnaa ubad wanaagsan xaggaaga igaga arsaaq innaka adigu samiicu adducaa ducada ka u maqalka badan ee ajiiba ayaa tahay samcu ijaaba laga tilmaamaya fanaadathu almalaa'ika allah wuxuu yidhi fanaadathu waxa u dhawaaqday almalaa'ikatu malaa'igtaa u dhawaaqday zakariyay u dhawaaqeen damiirka haadu wuxuu noqonayaa zakariya waxay u dhawaaqeen wa huwa qaa'imun walxaal huwa isagu qaa'imun uu taagan yahay u dhawaaqeen waxay u dhawaaqeen yusallii xaaluu tukanaayo fi lmixraabi mixraabka uu ku tukanaayo oo laga dhigo laba xaalo mutaraadifaan ah ama wuxuu taagnaa qaa'imun huwa wuxuu taagnaa yusallii xaaluu tukanaayo laba xaaloo mutadaakhilataan ah oo isku guda jira yacnii laga dhigo wuxuu taagnaa yusallii xaaluu tukanaayo filmixraabi mixraabka gudihiisa uu ku tukanaayo yacni masjidka gudihiisa uu ku tukanayo ama mawdica sharafta badan gudaheeda uu ku tukanayo ana allaha yubashiruka biyaxya musadiqa ana allaha ay bianna allaha waxay ku dhawaaqday malaa'igtu anna allaha ay bianna allaha inuu allaah yubashiruka kuu bushaaraynaayo zakariyow biyaxyaa yaxye inanka la yidhaahdo uu kugu bushaaraynayo waa inaanu dhali doono nebi zakariya dhali doono ayaa loogu bushaaraynaya xilligaas yubashiruka biyaxya inuu kugu bushaaraynayo biyaxya yaxya uu kugu bushaaraynayo musadiqan xaaluu yaxya ahaaday mid rumaynaaya bikelimatin kelmad rumaynaaya waxaa loo jeedaa ciisa bnu maryam rumaynaaya kelmaddaasoo min allaahi xagga allaah ka ahaatay yacni markaa uu rumaynaayo waa xagga allah ka soo bilaabantay wa sayidan iyo sayid xaaluu yahay ayuu kuugu bushaaraynayaa yaxye sayid xaaluu yahay mid markaa mudan oo matbuucoo la raaci doono wa suuran mid waxa weeye dumarka laga manciyey oo dumar aan u tegaynin oo waxyaalaha markaa macmacaanka ah yacni markaa iska ilaalinaya xaaluu yahay ayaa lagugu bishaariyey wa nebiyan iyo xaaluu nebi yahay nebigaasoo min asaalixiina saalixiinta ka mid a qaala rabbi anna yakuunu lii ghulaamun waqad balaganii alkibar qaala wuxuu idhi nebi zakariya rabbi rabbi ayaa rabbi rabbigayow annaa yakuunu lii siduu iigu sugnaanayaa ghulaamun wiil siduu iigu sugnaanayaa waqad balaganii alkibaru walxaal qad balaganiya u i gaadhay alkibaru gabowgii u i gaadhay wamra'atii haweenaydayduna ooridayduna caakhirun mid madhalaysa ay tahay oo madhalaysnimo ay u saaxiib tahay qaala wuxuu yidhi allah kadalika allaahu yafcalu maa yashaa kadalika allaahu alamru kadalik arrinku sidaa laguu sheegay weeye allahu allah yafcalu wuxuu samaynayaa maa yashaa wuxuu doono inuu sameeyo ayuu samaynayaa qaala wuxuu idhi nebi zakariya rabbi ayaa rabbi rabbigayow ijcal lii waxaad ii yeeshaa aayatan calaamad ii yeel aan ku aqoonsado in haweenaydaydu uuraysatay calaamadda ii yeel waa calaamadu ku garanaayo in markaa uurkeeda wax galeen qaala allah wuxuu ku yidhi aayatuka anlaa tukallima annaasa alaaata ayaamin ilaa ramsa aayatuka calaamadaadu aad ku aqoonsanaysa ku garanayso inay ooridaadu uuraysatay anlaa tukallima annaasa wa inaana dadka la hadlin halaathata ayaamin saddex maalmood inaana dadka la hadlin oo hadalka dadku kaa xidhmo iyadoo wax markaa cudura ama dhibaati aynay ku haynin haddana hadalkii dadku u kaa xidhmayo oo dadka aanad la hadlayn saddex maalmood iyo habeenadoodii haddaad tasbiix iyo dikri aad la timaaddo aad istidhaahdo la kaalay waa kuu suuro gelaysaa waad la imanaysaa dikrigii waad ku hadlaysaa yacni waxaad allah ku caabudayso waad ku hadlaysaa laakiin dadka mukhaatabadoodii aad la hadli lahayd waa kaa xidhan tahay oo hadalka xaggaasaa kaa xidhan ilaa ramza yacni tilmaan mooyaane culammada qaarkood istisnaaga waxay ka dhigeen muttasil bay ka dhigeen oo markaa kalaamkii bay ku fasireen in laga tilmaamaayo wax kastoo yacni markaa tusiya yacni qofku wuxuu doonaayo ama ha ahaado nudqigii ama ishaare ha noqoto inay hadalka hore ee allaa tukallima annaasa ay caam ku tahay bay ka dhigeen si ramsigu u noqdo shayga laga soo reebayo mid markaa ka mid ahaan lahaa oo haddaan laga soo reebi lahay gudageli lahaa waxayse culamada qaarkood mareen in asalkii kalaamka lagu socodsiiyo oo kalaamku u yahay yacni markaa ka manduuqee lagu hadlo ee xuruufta iyo macnaha ka kooban uu yahay sida ahlusunna waljamaaca ay qabaan calaa haada waxay noqonaysaa ilaa ramsan in looga jeedo istisnaa munqatica oo lasoo soo reebuhu laga soo reebaha kama mid aha bimacnaa haddaan la soo reebi lahayn ma gudagaleen sidaas aawadeed baa aayadda kale suuratu maryam ay ku timi aayatuka anlaa tukallima annaasa halaaa layaalin sawiya waxaa ku calaamada inaanad dadka la hadlin saddex habeen oo dhammaystiran aanad la hadlin lamana sheegin wax istisnaa'a lama sheegin marka asalkii kalaamku siduu ahaa in markaa lagu fasiro ayaa fiican ilaa ramzan ha yeeshee ramsi ama tilmaan ayaa tilmaamaysa ama ku hadlaysa ilaa ramsan tukallimu bihi yani laakina ramsan tukalimu bihi ha yeeshe ishaaraad ku hadlaysaa kalaamka marka la qaydo waa bixasabi maa quyid haddii ishaare lagu qaydo waxay noqonaysaa kalaamka mutlaqa iyo ka muqayadkaahi dee isku mid maahee waxay noqonaysaa marka waa ka duwanaanaya ya marka waa ka duwanaanaya marka la qaydo waa bixasabi maa quyid waxa lagu qayday haddii ishaare lagu qaydo iyo haddii kitaabo lagu qaydo iyo haddii waxay noqonaysaa waxaa lagu qayday in lagu fasiro marka markuu muqayad yahay oo ishaare lagu qaydo waxay noqonaysaa yani mutlaqu dalaalihi in laga tilmaamaye yani markaa falaysat alcibaarat almutlaqatu kalcibaarat almuqayada cibaarada mutlaqe cibaarada muqayadada lama mid aha wadkur rabbaka kaiira allah wuxuu uhi wadkur xus rabbaka rabbigaa xus kaiiran ay dikran kaiiran xus fara badan ilaahay xus ama zamanan kasiiran wakhti fara badan ilaahay xus wasabbix bilcashiy wasabbix tasbiixso oo ilaahay xumaan ka nasaho ka dheere bimacnaa ku ammaan inuu xumaan ka dheer yahay bilcashiyi gelin dambeedada walibkaari iyo markaa gelin horeedkaba ilaahay wuxuu inoo sheegayaa nebi zakariye inuu xaaladdaa ilaahay baryey nebi zakariye ubad ma lahayn xaaladdan wax u bada ma lahayn da'diisuna markaa waa weynaatay oo wuxuu ahaa markaa mid yacni markaa yacni markaa gaboobay buu ahaa da'diisu weyntay suuratu maryam waatuu allah ku yidhi qaala rabbi innii wahana alcadmu minii washtacala alra'su shayban walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya rabbigayo lafihii baa i daciifay qofku markuu gaboobo dee lafihiisu waa daciifayaan waxa ku dhacaya dacf qofkuna wuxuu u baahan yahay lafaha inuu kabo oo dee waxaa lafaha xoojinaya u isticmaalo ayuu u baahan yahay siduu cuntada ugu baahan yahay ayuu lafaha waxa kabayana dee u baahan yahay lafaha u fiican ila markuu da' noqdo lafihiisu waa daciifayaan siday ahaan jireen ma ahaanayaan qaala rabbi innii wahana alcadmu minii lafihii baa i daciifay buuhi waa daciifeenoo waa jilceen ishtacala ara'su shayba madaxina waa ololay ciruu la ololay yacni markaa wuxuu isu baxay yacni boos caddaan midhan buu noqday aan wax madowi tarraxayn walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya ducadaadana rabbigayow mid ku guul darraysa maan ahaan jirin ee waad aqbali jirtay yacnii xaaladda ayuu ilaahay ku baryayaa dacfigiisa iyo taagdarradiisa wuxuu ilaahay ku baryayaa ixsaanka ilaahay u samayn jiray oo ducada ka aqbali jiray wa innii khiftu lmawaaliya min waraa'ii wa kaanat imra'atii caaqiran fahablii min ladunka waliya waxaan ka baqay qaraabadii baan ka baqay aniga dabaday oo xagga diinka uga baqay inay markaysa markaa dee ka daciifaan ama markaa dayacaan oridayduna waxay ahaan jirtay markay dhallinta yaraydba mid ma dhalaysay ahaan jirtaan waxba dhalin iminkana dee waaba gabowday iyadoo da'da marka yaraydba aan dhali jirin ayaa markaa xilligaasna waxa u raacay inay yaduna gabowday oo ay weynaatay culammadu weyn bay sheegaan ay yidhaahdaan isagu boqol iyo meelahaas ay ku sheegaan iyadana markaysaga wax intaa ku dhow ay tilmaamaan calaa kulli xaal da'da aad bay u weynaayeen fahab lii min ladunka waliya yacnii ilaahayow weli xaggaaga iga sii yacni diinka iga dhaxla yarithunii wa yarisu min aali yacquub yacni aniga iyo markaa reer yacquubba yacni dhaxla nebiyada lama dhaxlee oo maal lagama dhaxle maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa cilmiga iyo diinka iga dhaxla wajcalhu rabbi radiya rabbigayo waxaad ka yeeshaa ilmahaana mid mardi ah oo aad ka raalli tahay ilaahay oo ka yeela ubad markuu ilaahay qofku ka baryaayo waa inuu ubad wanaagsan ilaahay ka baryaa waa inaanu odhanuun ilaahu inamo inamo inamo inamo keliya odhan waa inuu markaa ka baryaa inay wanaagsan yihiin oo durriya tabiyiba yihiin ubad wanaagsana yihiin waa inuu ilaahay ka baryaa yacni fi dunya walaakhira ubadku ubad saalixiina inay noqdaan oo wanaagsan baa u fiican ya yacni ubadku ubad wanaagsan inay noqdaan marka sidaas aawoodee ducada waa in lagu daraa marka ilaahay laga baryaayo inuu ubad wanaagsan ilaahay ku arsaaqo duriyatan tayiba aayad damba waa ku sugan tahay qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan tayiba duriyatan keliya ma odhan laakiin muxuu ku qayday tayiba ya ubad wanaagsan waa in ilaahay laga baryaa ubad ka wanaagsani fi dunya walaakhira qofka waa anfacayaan yacni ducada ay u soo ducaynayaan waalidadood yacni marka keliya ayaaba markaa nafcigeedu uu aad iyo aad u weyn yahay saas aawadeed ashyaadii lasoo reebay ka mid ahayd ida maata alinsaanu inqataca camaluhu ila min halaath sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah marka ubad wanaagsan waa in ilaahay laga baryaa nebi zakariya ilaahay buu baryey tambiihana wuxuu ka qaatay maryamo ilaahay arsaaqda uu siiyey oo simaar iyo faakiho xilligaasoo kale aan laba helin beledkana aan kuba sugnayn in ilaahay u keenay markaasuu isyidhi idinkoo da'weyn joogo xilligii markaa ubad aa dhali lahaydeen ee muctaad ahaan loo bartay aydaan joogin inuu ilaahay ubadkaa idin siiyana dee waa markaa dhici kartaayoo ilaahay ducada inuu idinka aqbalo waa rajaynaysaane ilaahay barya sidaa faakihada iyo risiqaba loogu keenay maryama asbaabtii caadiga ahaydee loo bartay la'aanteed loogu keenay yacnii idinkuna haddaa ilaahay baridaan inuu ubad ilaahay idin siiyo waa rajaynaysaan marka allah barya qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan tayiba waxaan baraarujinayaa dad fara badani aad waxay isugu taxallujiyaan inay cid kale duco weydiistaan qofku isagu inuu ilaahay baryo ayaa fiican ou ku dadaalo baryaduu ilaahay baryaayo waayo siduu u tadarrucaayo siduu ducada ugu celcelinaayo siduu qalbiga u soo xaadirinayo siduu ilaahay isugu dullaynaayo siduu ugu baybaysanaayo allah yaa ugu tadarucaayo ya yacni waxa weeye qofka kale uu ducada weydiistaa waxa dhici karta inaanu intaa la imano waa ta kale qofka mudarka abaa ah ducada laga aqbalaa taabicigii weynaaye taawuus la odhan jiray ardayda ibnu cabbaas ka mid ahaa ee culammadii taabiciinta ka mid ahaa taawuus ibnu kaysaan baa nin u yimi wuxuu ku yidhi udcu allaaha lii fa innii mudarun allah ii bari mubdar baan ahay oo dhibaata igu sugane ilaahay ii bari wuxuu uhi orod adigu ilaahay bari adaa ilaahay kaa aqbalayaaye waatuu allah yidhi aman yujiibu almudara iida dacaah wayakshifu yakshifu suu ya maka ajiibaaya yacni markaa ka dhiban yacni ducada ka ajiibaya markuu baryo yacni dhibaatadana faydaya miyuu la mid yahay sidii midaan caynkaasoo kale ahayn ka mudarka ajiibaya waa allah saxaabi baa nin u yimi markaasuu udcu allaaha an yakfira lii ilaahay ii bari in ilaahay ii dembi dhaafo markaasuu gafara allaahu lak markaasuu haddana qof kale u yimi markaasuu yihi udcu allaaha an yakfira lii markaasuu yidhi aniguma nebi baan ahay maxaad igu imanaysaa laa kafara allahu lak ilaahay kuuma dembi dhaafo xagga aniga markaysa ay ugu soo gasheen yacni laynka ya marka waxa weeye yacni qofku inuu ilaahay baryo oo isagu baryada ilaahay u tadarruco oo waqhtiyada iyo xilliyada ducada la aqbalaayo ku dadaalo hadday tahay soo dhowaadka hadday tahay acmaasha qaarkood marka lagu jiro sujuudda lagu jiro yaa yacni xilliyada noocaasa uu aada ugu dadaalo acmaasha caynkaasa ku sugan yahay markuu sooman yahay markuu sujuudsan yahay markuu waxaweye adaankiiyo iqaamada dhexdeeda yacni markaa yacni soo dhowaadka ay tahay wakhta nusuuli ilaahi ilaahay wuxuu doonayaa cid barida ducadina waa cibaado allah ku caabud ducada farabadso oo naftaada iyo ciddii xaq leh iyo waalidada iyo markaa muslimiintoo dhanba u ducee u ducee weliba waxa wanaagsan aad doonayso walaalahaaga muslimiinta kaa maqan baa loogu duceeyaa bacdu salaf waxay ahaan jireen waxa wanaagsane marba ay doonayaan si ay iyaguna u helaan ayay waxay ugu ducayn jireen walaalahooda muslimiinta ka maqan shay kastoo wanaagsan ay doonayaanba cid mu'miniinta ka midoo ka maqan bay ugu ducayn jireen ya waxay ka daliishadeen xadiiska nabiga sala allahu alayh wasalam marka qofka markaa muslimka ahi walaalkiisa oo ka maqan bidahri hayb ugu duceeyo malak baa yidhaahda aamiin ilaahay ou ducadaa ajiib oo aqbal walaka bimilin adiguna intaa in la eg baad leedahay xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey alimaamu nawowina sharaxa saxiixu muslim wuxuu ku odhanayaa bacdu salaf waxay ahaan jireen waxa wanaagsane ay doonayaan qaar walaalahooda muslimiinta ka maqan ugu duceeye khaatimo wanaagsan in ilaahay kugu khatimo haddaad doonayso yacni walaalahaga muslimiinta kaa maqan baa loogu duceeyaa ilaahayow hebel khaatimo wanaagsan ugu khatim ilaahu hadalka ugu dambeeya tawxiidka ka yeel ilaahayow dembigiisa dhaaf ilaahu hebel jannada markaa geli cadaab iyo xisaab la'aan ku geli ilaahu darajaadka jannada ee sare gaadhsii yacni khurufaadka markaysa markaa jannada gaadhsii ilaw tawfiiqdiiyo hidaayada u kordhi maxaad ka helaysaa laba faa'iido labada faa'iido waa maxay waa midda koowaadee ducadaad u ducaynaysaa waa shafaaco aad u samaynayso waa lagaa ajar siinayaa man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha ishfacuu tu'jaruu soo nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam soo allah ma odhan man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha ku kastoo shafaaco wanaagsan shafeeco qaada yani eh, nasiib yani markaa ayaa uga sugnaanaya ajara uu ka helaya soo nebigu ma odhan ishfacuu tu'jaruu shafeeco qaada waa laydinka ajar siinayaa marka waxa weeye ajriga waa ka helayaa kow mar labaadka wuxuu kaloo ka helayaa walaalkii de ixsaan buu u sameeyey waa u samafalay waa laga ajar siinaya mar labaadka walaka bimislin malagu been sheegi maayo adiguna intaa in la eg baad leedahay oo helaysaa haddama aragtaa oo dee waxa weeye walaka bimislina haddaad hesho in khaatimadii wanaagsanee lagugu khatimo haddaad hesho dembidhaafkii haddaad hesho jannadii in xisaab iyo cadaab la'aan aad ku gasho maxaad ka weyde yaa marka sidaas aawadeed inaad naftaada aad u ducayso inaad ugu ducayso cidda kaa maqan yani fawaaiddaas yani markaa badan baa ku suganoo taasaa weliba sii fiican naftaadana u ducee allah wuxuu inoo sheegayaa nebi zakariya markuu ilaahay baryey ducada wuxuu ku khatimay innaka samiicu ducaa waa tawasul loogu tawasulaayo ilaahay asmaadiisa rabbi waa isimkii ilaahay baa lagu baryayaa innaka samiicu ducaa min qabiili tawasul bay noqonaysaa samiicna waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa ducada ka u maqalka badan baa tahay bimacnaa u ajiibitaanka badan samciga waynaga nidhi eh, khaas iyo caan buu labadaba yani u qaybsama marka duca marka lagu qayday wuxuu noqonayaa samcigii khaaska ahaaye samcu alqabuuli waaliijaabuu noqonaya malaa'igtii baa u dhawaaqday iyagoo u bushaaraynaya fanaadathu almalaa'ikatu wa huwa qaa'imun yusallii fi lmixraabi ana allaha yubashiruka biyaxyaa bushaaradii malaa'ig baa u wadda waxay ka bilaabeen allaah baa kuu bushaaraynaya annaga kuu bushaaraynayna may odhan allaah baa kuu bushaaraynaya yaxyaanuu kuugu bushaaraynaya inanka magaciisii xataa waa lasii sheegay yaa inanka magaciisii xataa waa lasii sheegay sifaadkiisana waa la sheegay wuxuu noqon doonaa waa xaala muqadaray noqonaysaayo waa ma'aalka uu markaysagaa ku dambayn doonee mid rumaynaya yacni marka ciisa bnu maryam mid sayida oo matbuucoo la raacayo ayuu noqonayaa mid xasuura oo yacni markaa ladaadka adduunyada iyo macmacaanada aan markaa waxa weeye laga dhowray oo aan aad isugu sii taxallujinayn ama dumarka tegitaankooda laga manciyey culamada qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu ahaa yacni midaan markaa aan shahwo lahayn laakiin culamada qaarkood waxay tan noocaasi iyadu markaa inaanu shahwo lahayn waa laga fiican yahay ee waxa weeye inuu markaa sidooda isaga daayey isagoo leh ayaa markaysa markaa yacni lagu xambaaraya innaga laakiin marka waxa weeye ruuxu isagoo markaa dee shahwadii leh inuu markaa guurkii iska daayo yacni markaa taas yadii markaa sunnadii way khilaafsan tahay innaga innaga way khilaafsan tahay laakiin sharaa'icdu waa dhacdaa dee inay kala duwanaato shareecadii yaxya yacni markaa tani waxay u ahayd mid maxmuud ah ayay u ahayd sharaa'icdu yani masaa'isha qaarkood bay isku khilaafaan likullin jacalnaa minkum sharcatan wa minhaaja laakiin markaa guurku innaga wuxuu ka mid yahay waxyaalaha markaa kamaalka ah ee qofka dhammaystiraya ayuu ka mid yahay qof markaa dee e, cudurdaar ka manciyey mooyaane in la guursadaa waa fiican tahay waa laynagu booriyey ya macshara ashabaabi man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj ila akhirihi nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay faman rakiba can sunnatii falaysa minii inuu dumarka guursadaa ka mid ahay sunnadiisa markaa sunnadaya ka iska nacaana yacni igama mid ahayee dayru iga yahay ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nebi buu noqon doonaa saalixiinta ka mida yacni markaa waxa weeye inankii waa loogu bushaareeyey sifaadka wanaagsana uu leeyahayna waa loo sii sheegay oo waa loo tilmaamay markaa zakariya wuxuu yidhi sidee aan ku helayaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen wuxuu doonayey sida ilmuhu ugu xasilayo iyo kayfiyada uu ku helaayo inuu ilaahay yacni markaa weydiinayo rabbi annaa yakuunu lii ghulaam bimacnaa da' baanu nahay islaantiina waa gabowday anna waa gaboobay ma da'yaraan baa naloo celinayaa markay yaraydna iyadu ma dhalays bay ahayd mise waxa weeye markaa mid yar baan markaa guursanayaa mise iyadaa loo celinayaa da' yar loo celinayaa wahaakada mise iyadoo da'dan ku sugan bay markaysaga dhali doontaa wahaakada annaa yakuunu lihulaam kayfiyaddee ku dhacaya waqad balaganii alkibaru wamraatii caaqir ya anna gabow baa i gaadhay aayadda kale suuratu maryam waqad balagtu min alkibari citiya waxaan gaadhay yacnii gabowga ayaan gaadhay marka halkaana gabowga ayaa wuxuu ahaa yani marka isagaa faacilkii ahaayo gaadhay yani marka waxa zakariya laftiisa ayaa gaadhay halkana kibarkaa faacilkii ah marka isma diidayaan oo shaygaad gaadhay isaguna waa ku gaadhay gabowgu marka dee hadduu markaa gabow gaadhay gabowguna waa gaadhay isaga wamra'atii caaqib qaala kadalika allahu yafcalu maa yashaa ilaahay wuxuu doonaa ayuu sameeyaa siduu doonu ilaahay yeelaa marka aayad buu ilaahay weydiistay allah waxauu yidhi hunaalika dacaa zakariya rabbah hunaalika markaas ay lamaa ra'aa zakariya daalik markuu zakariya arrinkaa arkay arsaaqda la siinayo maryama lamaa markuu ku fasiray waxaad garanaysaa inuu zamaan u fasiray wa calima ogaaday ana alqaadira cala lityaani bishay fii hayri xiinihi qaadirun cala lityaani bilwaladi cala alkibar uuna ogaaday ana alqaadira ka awooday cala lityaani bishayi shay inuu keeno fii hayri xiinihi goortiisii iyo wakhtigiisii gooraan ahayn inuu keeno awooday qaadirun cala alityaani wuxuu awoodaa inuu keeno bilwaladi ubadkana cala alkibari gabowla jirkii inuu keeno waa awoodaa oo in ubad la siiyo waa dhacdaa oo sidaa waa awoodaa wa kaana ahlu beyti inqaraduu waxay ahaan jireen yani ahlu beytkiisii qaar markaa yani inqiraaday bimacnaa yani markaa dhintay dacaa rabbahu markuu sidaa arkay dacaa zakariya rabbahu zakariya waa baryey rabbahu rabbigii buu baryey lamaa dakhala almixraaba wuxuu rabbigii baryey markuu mixraabka galay mawdici sharafta badnaa ee masjidka ka midka ahaa uu galay ama almixraaba masjidka uu galay lisalaati salaad u galay fii jawfi leyli habeenka calooshiisa ama dhexdiisii uu galay yani markaas salaad u galay qaala waxa uu yidhi rabbi ayaa rabbi rabbigayow habli min ladunka duriyatan tayiba ee salaadda gudaheeda in ilaahay lagu baryo sujuudda lagu baryaana waa sii fadli badantoo waa sii fiican tahay ijaabada iyo qabuulkana waa u dhowdahay ya aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid faaksiru fiihi ducaa addoonku rabbigii wuxuu ugu dhowaansho badan yahay markuu sujuudsan yahay ee sujuudda gudaheeda ducada ku badiya jawfuleylkana weliba waxaa sii fiican daloolka saddexaad ee dambe habeenkii ka mid ah waa soo dhowaadkii ya yacni markaa soo dhowaadkii wey marka habeenka saddex dalool loo qaybiyo daloolka ugu dambeeya ee waaga ugu soo xigaa yacni markaa daloolkaas ayaa markaa ugu sii mudan oo markuu allah soo degaayo ila samaa'i idunyaa ou odhanayo man yadcuunii fa astajiiba lahu yaa i baryaaya oon ducada ka aqbalaa man yas'alunii fa uctiyahu yaa wax i weydiisanayaan siiyaa man yastakfirunii fa akfira lahu yaa i dembidhaaf weydiisanayaan u dembidhaafaa yaa u sidaa odhanay qaala wuxuu ihi zakariya rabbi rabbigayow hab lii isii aniga min ladunka agtaada iga sii min cindika adiga agtaada iga sii duriyatan tafiir iga sii ama ubad ubadkaasoo tayibatan wanaagsan waladan saalixan ilmo wanaagsan ama ubad wanaagsan isii ma odhan ina ma uun isii ma odhan ubad wanaagsan markuu ilaahay ka baryey ilaahay wuxuu siiyey ilmo wanaagsan buu siiyey inan wanaagsan ayuu allah ku arsaaqay durriyatanna yacni markaa inanta iyo inanka mid walba waa ku dhacaysa wa kadalika waladan oo uu ku fasirayna labadaba waa ku dhacay curfiga dambee soo dariyey waxaa khaalib u noqday walad haddii la itlaaqo in loo jeedo inanka oo walad laga dhigay waa curfi xaadisee inuu yahay muqaabilulbinti uu yahay inanta inuu ka horjeedo saxna maaha saas luqadii carbeeda asalka ahayd walad waxaa loo yaqaanay yacni markaa mid la dhalay weeye labyo dhadigba waa soo gelayey ya ma ittakhada allahu min waladin labyo dhadigba waa shamlinaysaa wax ubad ah ilaahay ma yeelan mid lab iyo mid dhadigtoona haakada yuusiikum allahu fii wlaadikum lildakari milu xadi lunhayayn allah wuxuu idin dardaarmayaa fii awlaadikum markaasaa la kala qaaday lildakari milu xadi lunhayayn walad waa maxay waa facal oo loo jeedo mafcuul waa mawluud waa mid la dhalay sida inanka loo dhalaa inantana loo dhalay waladan saalixan waa durriyay waafaqsan tahay ilmo wanaagsan ilaahu igu arsaaq innaka samiicu ducaa adigu waxaa tahay ka ducada u maqalka badan bimacnaa u ajiibitaanka badanee ducada ajiiba mujiibu ducaa waa ka ducada ajiibaa tahay yacni mubaalaqada sida badan sheikhu uma fasiro asmaada ilaahay wuxuu u fasiraa asalkii macnaha ya marka mujiibu ducaa saasuu yidhi fanaadathu lmalaa'ikatu malaa'igtii baa u dhawaaqday ma kulligood baa u dhawaaqay maya waxaa loo jeedaa waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdigaa caam ah khusuus baana loo jeedaayo cid malaa'igta ka mida u dhawaaqdee malaa'igoo dhami uma wada dhawaaqin saas aawadeed bay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen jibriil baa u dhawaaqay waa sida mufasirkuba sheegaayo ay jibriilu jibriil baa u dhawaaqay wa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdigu waa caam laakiin macnaha looga jeeda waa khusuus waxay malaa'igtu u dhawaaqday wa huwa qaa'imun walxaal huwa yacni isaga oo sakariye ahi qaa'imun uu taagan yahay wuxuu taagnaa yusallii xaaluu tukanayo ama waxay u dhawaaqday yusallii xaaluu tukanayo mutaraadifataan labada xaal laga dhigo ama mutadaakilataan laga dhigo qaa'imun damiirka ku qarsoonay uu godanayo qaa'imun huwa huwadaa laga xaaleeyo qarsoon wuxuu taagnaa yusallii xaaluu tukanayo fi lmixraabi almasjidi masjidka gudihiisa uu ku tukanayo masjidka gudihiisa uu ku tukanayo mixraabkii wuxuu ku fasiray masjidka ana allaha ay bianna allaaha waxay ku dhawaaqday malaa'igtii bianna allaaha inuu allah yubashiruka kuu bushaaraynayay ku dhawaaqday anna iyo innaa la akhriyay waa laba qira oo sabciye anna marka la yidhaahdo ba' baa loo qadari marka waa nidaaga waxay ku dhawaaqeen baa laynoo sheegayaa waxay ku dhawaaqday anna allaaha ay bianna allaaha oo xarafkan markaa la qadaraya muxuu yahay xarafkani waxaa weeye anna iyo an si yacni markaa mutaridoo qiyaasi ah baa xarafka gala loo xadfaa haddii la garanayaan labsi ka imanayn waana la garanayaa naadaa ba inay ku gudbayso wixii lagu dhawaaqay ba in la gelinayo marka biana allaha saasaa loogi wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnayd fii qiraa'atin hadduu ku yidhaahdo sabciye weeye qiraa'adkii toddobada ahayd bay ka mid tahay laakiin wa quri'a hadduu ku yidhaahdo shaad uga jeedaa wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnayd waa qiraa'o sabciye bilkasri kasraa ku sugnayd hamsada la hoos dhigo ina allaaha la yidhaahdo markaan maxaa lagu tawjiihinaya haddii ina allaaha qiraa'adaa kale ay tahay waxaa lagu tawjiihinayaa bitaqdiiri ilqowli qowl in la qadaro ya qaalat waxay tidhi malaa'igtii ama malaa'igtii waxay dhawaaqday qaa'ilatan xaalay odhanayso ina allaaha yubashiruka biyaxyaa qaalat ay qaa'ilatan ama yacni xaalay odhanayso ina allaaha allah yubashiruka waa ku bushaaraynaya waa qiraa'o kale ina allaha waxay ku dhawaaqday an allaha ay biana allaha inuu allah yubashiruka ku bushaaraynayo zakariyow musaqalan wa mukhafafan waxa la akhriyey musaqalan xaal la shadoo la adkeeyey waxaa loo jeedaa shiinka yubashiruka waa qiraa'ada musxafkaba wa mukhafafan iyo xaal la khafiifiyey waa la khafiifiyey waxaa loo jeedaa iyadaan shadneen yabshuruka baabu nasara ay tahay yabshuruka waa qira'a kaloo sabciyi waa ulaasigii marka waana bimacnan yubashiruka iyo yabshuruka waa laba qiraa'o sabciye waa isku macne biyaxyaa yaxyu kuugu bushaaraynaya wuxuu yaxya kuugu bushaaraynayaa musadiqan xaaluu yaxya ahaaday yacni wuu noqon doonaa baa looga jeedaa yani markan uu dhalanayo inuu markan musadiq yahay oo yani marka sifaadkan oo dhan yani markaa axwaashan oo dhan inuu markan ku sifaysan yahay ilaa xaalku waa wasfun filmacnaaye inuu ku sifaysan yahay yani oo ay xaasil markaa yihiinoo ku lamaan yihiin muraadku ma aha laakiin waxaa loo jeeda wuu ku dambayn doonaa ma'aalka dambuu saa noqon doonaa musadiqan xaaluu ahaaday mid rumaynaya yacni ma'aalka dambuu rumayn doonaa bikelimatin kelmad rumaynaya kelmadaasoo kaainati min allaahi xagga allah ka ahaato ka soo bilaabantay kelmadda waxaa looga jeedaa biciisa ciisa bnu maryam baa looga jeedaa annahu ruuxullah wuxuu rumaynayaa inuu ruuxullaahi yahay ruuxullaahi inuu yahay takhsiiska markaa ruuxullaahi itlaaqa ruuxullaahi lagu ilaaqayo saa loo soo khaas yeelayna waxaa ku jira takriim iyo tashriif baa ku jira ya ruux ilaahay baa lagu itlaaqa waa ruux arwaaxdu ilaahay abuuray ka mida ruux arwaaxdiisii ka mida wa sumiya waxaa loogu magacaabay kelimatan kelmad waxaa loogu magacaabay ciise wa sumiya huwa kelimatan kelmad waxaa loogu magacaabay liannahu maxaa yeelay ciise damiirkai haaduu ciise u noqonayaaye khuliqa bikelimati kun kelmadda kun baa lagu abuuray sababteeda ya ina masala ciisa cinda allahi ka masali aadama khalaqahu min turaabin uma qaala lahu kun fayakuun ya marka kelmaddaasaa lagu abuuray fa ciisa bikun kaan walaysa ciisa kun ciise kun ayuu ku abuurmay ciise kun ayuu ku abuurmay oo lagu jirsiiyey laakiin ciise kun lafteedii ma aha yacni kun lafteedii ciise ma aha wa sayidan iyo xaaluu sayid yahay yacni mid mudan oo matbuucan la raacayo uu yahay wa xasuuran ay mamnuucan mid waxa weeye la manciyey uu yahay oo loo diiday min annisaa'i dumarka laga manciyo loo diiday xaaluu yahay bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa mid dumarka ka caaggan baa laga yeelo dumar aan u tegin aan dumar ku raaxaysan wa nebiyan iyo xaaluu nebi yahay nebigaasoo min asaalixiina saalixiinta ka mid a yurwa waxaa la soo wariyaa annahu lam yacmal khati'atan inaanu dembi samayn walam yahumma biha iyo inaanu dembi ku hamin ayaa la soo wariyaa wakhtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk